بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan kusoo jirnay kitaabkii ahaa manhaj saalikiin sheekh cabdiraxmaan naasir asadi raximah ullah waxaan ka soo baxnay oo <coughs> inoo soo dhammaaday kitaab asiyaam wuxuu bilaabi doonaa sheekhu kitaab اlxaj wuxuu sheekhu yihi raximah اllah walaslu fiihi alaslu ay daliil daliilka fiihi ay fii wujuubi fii wujuubi اlxaji yacni tusinaya xajku inuu waajib yahay waxa weeye qowluhu tacaala hadalka alle uu yidhi walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istaطaaca ilayhi sabiila walilaahi alla waxaa u sugnaatay cala annaasi yani dadka korkooda waxaa ugu sugnaato dadka uu ku leeyahay xujulbeyti dadka waxaa ugu sugnaada korkooda xujulbeyti beytka inay xajiyaan man inuu mid xajiyo istiaaca awooda yani ilayhi yani beytka xaggiisa xaal uu ahaaday sabiilan wado halkan wuxuu ka bilaabaya sheekhu xajkii oo markaasi ka mida arkaanta islaamka yani waxaana tusinaysa wujuubkiisa yani waxaa tusinaya qur-aanka sida sheekha aayaddu inoo sheegay kadalika sunada oo kusoo aroortay xadiidkii cabdullahi bni cumar oo markaas bukhaari muslim ay wariyeen buniya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaaha ila allah wa ana muxamada rasuulu اllah waiqaami الصalaaة waitaaءi الzakaة wاlxaji wa sowmi ramadaan muslimiintuna waa ku ijmaacsan yihiin yani xajku inuu waajib yahay waa ku ijmaacsan yihiin qofkuna hal mar baa markaa lagu yeelanayaa cumrigiisa yani hal mar hadduu xajiyo waa ka dhacaya oo kaasaa ku filan waxaa tusinaya xadiidka abi hurayra wuxuu yihi <clears throat> abu hurayra radi allahu canhu nabiga ayaa noo khudbadeeyey sal allahu alay wasalam wuxuuna nagu yidhi ayuha nnaas qad farada allahu calaykum alxaja faxujuu ilahay wuxuu idinku waajibiyey xaj ee xajiya faqaala rajulu akula caamin ya rasuula allah nin baa markaas wuuu nebigu su-aal weydiiyo wuxuu yidhi sanad kasta miyaa la xajinayaa fasakata xataa qaalaha alaaan yani markaasi nebigu wuu aamusay ilaa saddex goor uu ku celiyey faqaala rasuulu اllaahi sal اllahu alay wasalam low qultu nacam lawajbat haddaan odhan lahaa yani nacam yani waajib ayuu noqon lahaa walama staactum mayna awoodeeno yani dhib idinku noqon lahaa marka yani xajku waa waajib waajibaadka sharciga ayuu ka mid yahay tiirarka islaamku ku taagan yahay ayuu ka mid yahay ayib sheekh wuxuu yidhi walistiaacatu acdamu shuruuihi walistiaacatu istiaacada yani awooddu in xajkii la awoodo acdamu shuruuihi iyo xajka shuruudiisa midda ugu weyn weeye wahiya istiaacaduna malku zaadi zaad in la mulkiyo weeye waraaxilati iyo raaxilo iyo gaadiid bacda daruuraati اlinsaani kadib qofku marka uu helo yacni kuwiisa laga maarmaanka ah waxawaa'ijihi اlasliya iyo baahidiisa asaasiga ah yani sheekh wuxuu leeyahay yani istiaacada arkaantiisa ama xajka yani shuruudiisa kuwa ugu waaweyn waxa weeyaan yani istaaca weeye qofku inuu awoodi karo walilaahi cala annaasi xuju lbeyti man istaaaca istaaca ayaa shardi ah ayb istaacadu waxa weeyaan qofku inuu zaad yani markaasi sahay inuu helayo kadalika inuu helayo qofkii raaxilo ayuu markaa noqonaya gaadiid marka uu waxyaalaha daruuriyaadka oo qofku u baahan yahay iyo baahidiisa markuu daboolo kadib oo markaas daruuriyaadka waxaa soo gudagelaya yani nafaqadii ciddii yani ay ku waajibaysay inuu nafaqeeyo inuu nafaqadooda siiyo ayib kadalika xawaaijta asliga ah waxyaalaha loo baahan yahay yani markaa naftiisu ay u baahan tahay ayada lafteeda markaasi intaas markuu helo kadib bacd daruuraati اlinsaani waxawaa'ijihi اlasliya baahidiisa asaasiga ah iyo waxyaalaha laga maarmaankaa kadib intaas kadib markuu helo zaad iyo yani sahay iyo raaxilo markuu helo yani xaalkaas ayuu markaasi waajib ku noqonaya oo uu mustaiic mid ah mustaiic mid ah markaasuu noqonaya walistiaacatu istiaacadu acdamu shuruuihi xajka shuruudiisa midda ugu weyn weeye wahiya waxa weeyaan istaacadaasi malku qofku waa inuu mulkiyaa mulku zaadi zaad qofku waa inuu yani hantiyaa oo gacanta ku dhigaa sahay waraaxilati raaxilo iyo gaadiid markaasi uu raaco waa inuu helaa ama ha noqoto sidii yani xilligii hore yani wixii la raaci jiray ama hadda yani casrigan daa'iraadka iyo yani kuwa la raacayo doomaha iyo kuwa la midkaha bacda daruuraati اlinsaani yani kadib qofka waxyaalaha daruuriga oo insaanku u baahan yahay kadib wa xawaa'ijihi iyo baahidiisa asaasiga yani intaa kadib waa inuu helaa yani sahay iyo raaxilo waa inuu helaa wa min istiaacati waxaa ka mid ah istiaacada iyo karaanka waxaa ka mid ah an yakuuna lilmar'ati inuu u sugnaaday gabadhii maxramun qof maxram ah id axtaajad hadday u baahato ilaa maxramin maxram hadday u baahato yani istaacada gabadhu waxaa usii dheer markay zaad iyo raaxilo hesho kadib waxaa usii dheer waa inay markaa maxram helaysaa cid maxram oo ah yani binasab oo markaasi aabbaheed iyo walaalaheed iyo dadkii markaasi abtiyaasheed iyo adeeradeed iyo yani cid markaa qaraabadeeda ah ama markaa zawjkeedii yani iyo ciddii markaa ayada aan xaaraamaysan ka ahayn sida zawjka aabbihiisoo kale yani markaasi waa inay heshaa cid maxram u noqotaa maxaa yeelay nebigu uu reebay sal allahu alay wasalam gabadhu inay safarto yacni markaas iyadoo biduuni maxram wuxuu tilmaamayaa xadiidka ibnu cabaas nebigu wuxuu yidhi sal allahu alay wasalam laa yakhluwanna rajulu bimra'atin yuusan la khaali noqonina qof dumar ah walaa tusaafirna almar'atu ila wa maxramun yaysan safrin gabadhii iyadoo markaa maxram wadata mooyaane faqaama rajulu faqaala yaa rasuula allah اktutibtu fii gaswati kada wakada wakharajat imra'atii xaajatan yani nin baa markuu nebigu hadalkaas sheegay sal allahu alay wasalam baa wuxuu yidhi waxaa laygu qoray duulahanka meel heblo aadaya ayaa laygu qoray gabadhaydina xajkii bay aaday oo xajkay qabatay marka nebigu wuxuu ku yidhi sal allahu alay wasalam idhab faxuja maca imra'atika orodoo markaasi gabadhaada la soo xaji gabadha raac saasuu nebigu ku marka yani gabadhi maxram ayay u baahan tahay maxramka haddaysan helinna istiaacadii waxbaa ka dhiman ooma dhammaystirna istiaacadii marka oo min alistaacati waxaa ka mida ah an yakuuna lilmar'ati inuu u sugnaaday gabadhii maxramun maxram waa inuu u sugnaaday ida xtaajad waa hadday u baahatay ilaa maxram maxram hadday u baahan tahay ayb ifat lxaji alkan wuxuu ka warramayaa xajka sifadiisii wa xadiidu jaabirin fii xaji nabiyi sal allahu alay wasalam xadiidka jaabir oo markaasi ku saabsan oo ka hadlaya nebiga xajkiisa calayhi salaatu wasalaam yashtamilu wuxuu koobsanayaa calaa acdami axkaami alxaji xajka axkaamtiisa kuwa ugu waaweynaa wa huwa maa rawaahu muslim waa xadiiska imaam muslim uu wariyey can jaabir bn cabdilaahi radia allahu canhuma ana rasuula allahi sal alla alay slam makasa tisca siniin lam yaxuj sheekhu wuxuu inoo soo aroorin doonaa yani xadiid dheer oo markaasi loo yaqaano xadiidu jaabir oo tilmaamaya sifadii xajkii nebi maxamed sal allahu alay wasalam xajatulwadaac siduu nebigu ku xajiyey kayfiyadii ayuu tilmaamayaa waa xadiid dheer imaamu muslim iyo keyrkiisba way wariyeen marka xadiidkaas ayuu markaa sheekhu inoo tilmaami doonaa oo hadalkaa faraha badan oo arkaysaan dheer waa xadiidkaas weeye xadiikaas oo loo yaqaan xadiisu jaabir waa xadiis macruuf ah xadii macruufa ah weeyaan oo marka xajka laga warramayo yani waa xadiidka ugu faahfaahsan oo ka warrama nabiga xajkiisa calayhi salaatu wasalaam si u xajiyey jaabirna asagoo markaasi ciraaq jooga ayaa la weydiiyey oo taabiciinta qaar ka mida ah intay u yimaadeen oo xilli dambe intay u yimaadeen ayay weydiiyeen nebiga qaabka uu xajiyey calayhi salaatu wasalaam markaasuu u yani sidii nebigu u xajiyey calayhi salaatu salaam bilowgii ilaa nihaayadiibuu u sheegay marka culimmada qaarkood si gaar ah bay markaa u sharxeen xadiidkan sida sheekha loo yaqaano ibnulmundir oo kale yani kitaab gooniyuu ka alifay sharxiisa culimo kale oo markaasi ka alifayna way jiraan fawaa'id fara badan bay kala soo baxeen xadiidkan yani markaasi oo ilaa boqol iyo konton iyo dheeraad la gaarsiiyey fawaa'idda lagala soo baxay xadiidkan boqol iyo konton iyo dheeraad ayaa la gaarsiiyey marka waa xadii caiim ah sida qaadu ciyaad uu tilmaamayo waa xadii caiim ah oo markaa tilmaamaya kayfiyadii nebigu u xajiyey sal alau alay waslam axkaamta faraha badanna way ku sugan yihiin marka sheekhu si yani hadallo badan uga kaaftoomo hadalkii wuxuu soo arooriyey xadiidkii jaabir xadiikaasa marka ku filan yani markaasi in badanoo ka mida ah axkaamtii xajka xadiikii buu sheekhu marka inoo soo arooriyey sheekhu marka wuxuu xadiiu jaabirin fii xaji nabiyi sal allahu alay wasalam yani xadiidkii jaabir oo ku saabsanaa xajkii nabiga sal allahu alay wasalam yashtamilu wuxuu koobsanayaa calaa acdami axkaami alxaji xajka axkaamtiisa yacni mucdamkeedii buu koobsanayaa wahuwa maa rawaahu muslim oo xadiidka imaam muslim uu wariyey nambarka xadiidkuna muslimka wuxuu kaga yaallaa kun laba boqol toban iyo sideed nambarkaas saxiix muslim kaga yaallaa kun boqol kun laba boqol toban iyo sideed nambarkaas ayuu kaga yaallaa oo markaasi yani isagoo yani sharxay yani waad ka helaysaa muslimka oo imaamu nawowi yani markaasi iyo culimada kaleo yani kitaabka sharaxdayba yani markaa way sharxeen xadiidka can jaabir bn cabdilaahi radi allahu canhuma ana rasuula اllahi sal اllahu alيh wasalam rasuulku ana rasuula اllahi sal اllahu alay waslam makata nebigu wuxuu nagaaday tisca siniina wuxuu nagaaday markaasi sagaal sano oo lam yaxuja uusan xajin waa la garanayaa nebigu sal allahu alay wasalam markii lasoo diray oo nebi laga dhigay saddexiyo toban sana ayuu maka joogay markii uu ka soo hijrooday maka eh, oo madiine usoo hijroodayna toban sanuu joogay sanadkii ko iyo tobnaad yani markaasi awaaishiisii ayuu nebigu dhintay calayhi salaatu wasalaam bisha ribcun awal yani eh, labayo tobankeedii ayuu dhintay marka toban sanuu nebigu markaasi iyo bilo ayuu markaa ku nagaaday eh, yani madiina marka sagaal sano ayuu markaa madiine joogay oo nabigu markaa uusan xajin markaa tic siniin lam yaxuja uusan xajinin uma adana fi naas dadkii buu ogeysiiyey nebigu sal allahu alay wasalam nebiga yani intaan nebi laga dhigin ka hor yani markaasi intuu maka joogay yani nebigu waa xajin jiray intuu maka joogay yani madiine usoo hijroon wuu xajin jiray laakiin intuu usoo hijrooday yani madiina xajkaas ayuu xajiyey oo waxaa tilmaamaya nebigu inuu xajin jiray yani intuu maka joogay xadiidka yani macruufka oo mucim jubayr bn mucim uu wariyey wuxuu yidhi waxaa iga lumay yani markaasi baciir neef geela iga lumay buu yidhi markaasaan markaasi tegey anoo raadinaya maalintii carafa waxaan arkay nebi moxamed sal allahu alay wasalam oo markaa carafo taagan ayaan arkay marka yani inuu xajin jiray ayuu tusinayaa xadiidkaas Eh, laakiin waa intuu nebigu magaalada madiine yimid weeyaan sagaal sano ayuu joogay uusan soo xajin uma adana fi nnaasi fi lcaashirati sanadkii tobnaad ayuu nebigu marka dadka ogeysiiyey inuu xajin doono sanadkaas uma adana fi nnaasi fi alcaashira sanadkii tobnaad ayuu markaa nebigu sal allahu alay wasalam ogeysiiyey inuu xajinayo dadkii ayaa la ogeysiiyey eh, waxaa la ogeysiiyey ana rasuula allahi sal allahu alay wasalam xaajun nebigu sanadkan waa xajinaya dadkiiba loo sheegay dadkiiba hadalkaa la gaarsiiyey faqadima almadiinata magaaladii madiine waxaa yimid basharun kaiirun dad aad u fara badan baa yimid dad aad u fara badan ayaa magaaladii madiine yimid ayb dadkaa fara badan oo markaasi kulluhum yaltamis dhammaantood marka ay doonayaan ay doonayaan oo raadinayaan an ya'tama inay ku daydaan yani shaksi kastaba birasuuli laahi sal allahu alay wasalam rasuulka inuu ku daydo qof kasta doonayaa oo wayacmala uu markaasi camal falo mila camalihi siduu nebigu samaynayo kale fakharajnaa macahu jaabir wuxuu yidhi nabigaan markaasi la baxnay oon raacnay yani magaalada madiina laga baxay fakharajnaa macahu nabiga maciisaan baxnay ayb xataa ataynaa dalxulayfa ilaa aan tagnay dalxulayfa aan tagnay fawaladat asmaa bintu cumays radia allahu canha muxamed ibnu abi bakrin radia allahu canhu waxaa halkaasi ku umushay yani asmaa bintu cumays dalxulayfa waxay ka mid tahay amaakinta laga soo xirto oo waxaa jira yani almawaaqiit almakaaniya iyo almawaaqiit alzamaaniya ayaa kala jira almawaaqiit almakaaniya waa shan makaan baa laga soo xirtaa shan meelood qofka xajinaya yacnii shantaa mid ka mida waa inuu ka soo xirtaa shantaasi mid ka mida xadiidka inoo sheegayo waa dalxulayfa waana meesha ay ka soo xiranayaan yacni markaasi ree madiina waa meel aan ka fogeyn magaalada madiine weeyaan oo sagaal kilomitr meelaha taqriiban ayay u jirtaa yani sagaal kilomitr taqriiban ayay u jirtaa waa yani ma kala foga yani madiine iyo sagaal kilomitr waa muddo yani waa masaafo kooban weeye magaalada madiine iyadu ma kala foga marka dulxulayf waxay ka mid tahay miiqaatu ahli madiina weeyaan waxaa kaloo ka mid a ah meelaha laga soo xirto juxfa oo reer shaam iyo ahlu masr iyo meeliya juxfa bay ayana ka soo xirtaan ayb kadalika yani oo markaasi waxay u jirtaa magaalada maka boqol siddeetan iyo lix kilomitr bay u jirtaa boqol sideetan iyo lix kilomitr bay maka u jirtaa waxaa kaloo ka mida ah meelaha laga soo xirto qarnulmanaasil oo waxaa ka soo xirta ahlu najdi najdi dadka ka yimaada ayaa ka soo xirta maka waxay u jirtaa siddeetan kilomitr bay u jirtaa siddeetan kilomitr ayay maka u jirtaa waxaa ka mid a ah, yani yalamlam oo ay ka soo xirtaan reer yaman ayadu boqol kilomitr bay u jirtaa magaalada maka waxaa ka mid ah daatu cirqin ayaduna waa boqol kilomitr bay u jirtaa yani magaalada maka oo reer ciraaq baa ka soo xirta amaakintaas nebigu wuxuu yidhi sal allahu alay wasalam hunna lahunna waliman ataa calayhina min ayrihina min hayri ahlihina miman araada alxaja walcumra yani waxaa iskale amaakintaas oo markaasi inay ka soo xirtaan loo ogol yahay oo loo jideeyey cidda halkaas degan yani oo markaasi iyo kuwa ku imaanayo ayagoo halka aan joogine laakiin yani meelo kale ka imaanaya dadkaa loo sheegay oo la yidhi waa ka soo xiranayaan iyo kuwa kuwaan ahaynba oo markaa ku beegan halkaasi halkaasi ka soo xiranayaan huna lahuna waliman ataa marka amaakintaas waxaa loo yaqaanaa almawaaqiit almakaaniya loo yaqaanaa waa shan weeyaan marka yani dalxulayfa waxay ka mid tahay meelaha laga soo xiranayo meelaa laga soo xiranayo ayay markaa ka mid tahay marka wuxuu yidhi waxaa nimid yani dalxulayfaa nimid waa qaryadaas u dhow magaalada madiino weeye xataa atayna dalxulayfa ilaa dalxulayfe aa nimid fawalad asmaa oo dalxulayfe waxay soo gaareen casarkii bay soo gaareen casarkii nebigu yimi sal allahu alay wasalam oo halkaa markaa nebigu waa ku nagaaday oo markaa wuxuu ku tukaday casarkii duhurka wuxuu kusoo tukaday magaalada madiina casarkiina wuxuu ku tukaday dalxulayfu ku tukaday casarkii iyo maqribkii iyo ceshihii habeenkaas halkaasuu beriyey habeenka halkaas ayuu beriyey ayib subaxa dambe ayuu markaa nebigu yani markaasi xajka xiran doonaa marka xataa ataynaa ilaa markaas aanimi dalxulayfa wakhtiguna markaa wuxuu ahaa bisha dulxija yani bisha dulqacda han iyo labaatan bay ahayd markuu nebigu ka soo baxaya magaalada madiina maalintaas uu imaanayo dalxulayfa waxay ahayd han iyo labaatankii dulqacda yani xajkuna waa yani waxa weya wax yar baa ka dhiman oo xajki waxaa la xihanayaa sideedda bisha dulxija la xihanaya marka waxaa ka dhiman waxaa ka dhiman markaasi saddex iyo toban maalmood soo waadix maaha iyo labaatankii dulqacda ayuu ka soo baxay magaalada madiina xajkana waxaa la xihanayaa oo markaas acmaasha xajka la bilaabayaa maalinta sideedaad oo yani dulxija wakhtigaasay ahayd xataa ataynaa dalxulayfa ilaa dalxulayfa aan nimid markaasi wakhtigaas casarkii iyo maqhribkii iyo ceshihii iyo salaadii subax ayuu nebigu ku tukaday sal allahu alay wasalam duhurkii dambena waa ku tukaday ayb fawaladat asma bintu cumays radia allahu canha halkaasi marka waxaa ku umushay yani asma bintu cumays muxamed ibn abi bakr radia allahu canhu ayay markaa umushay waxay ahayd xaaskii abubakr xaaskiisiibay ahayd abubakarna waxaa ka horeeyey oo guursaday jacfar ibn abi aalib ayaa guursaday jacfar maruu ka dhintay oo markii uu yani muta uu ku shahiiday oo mu'ta lagu dilay abubakar baa guursaday radia allahu canhu abubakr markuu dhintayna cali baa uga dambeya cali baa guursaday cali ayaa guursaday radia allahu canhu marka asmaa bintu cumays gabadhii la ohan jiray ayaa halkaa waxay ku umushay muxamed ibn abi bakr radi allahu canhu fa arsalat ilaa rasuuli illaahi sal allahu alay wasalam nebiga markaa ayay u cudirtay nebiga u cudirtay oo waxay tihi kayfa asnacu maxaan sameeyaa seen sameeyaa maadaama ay tahay qof umushay oo umul ah yani maxay samaynaysaa ayib qaala nebigu wuxuu yidhi sal allahu alay wasalam iqtasilii mayro wastadfirii bihawbin yani markaasi meesha uu dhiigu ka soo baxayana mana isaga xir yani maxalka yani markaasi waa la garanaya gabadho hadday umusho markaasi dhiig nifaaska ka imaanaya marka maxalkii yani dhiigu ka soo baxayay yani markaasi mara ku xir yani alistidfaarku noocaasuu noqonaya an tadac calaa farjiha shaya limanci sayalaani dam inay maro ku xirto si markaa dhiiggi u istaago ayb marka alistidfaarku waa noocaas weyaan wadcu yani hayin wadcu hawbin calaa farjiha limanci sayalaani dami dhiiggiisi uu u istaago in markaasi halkaasi ay markaa maradii ku xirto wastadfirii bihawbin yani maro ku xiro maxalkii iyo makaankii dhiigga meesha dhiiggu yani ka soo baxay waa axrimi markaas xajkii xiro oo ixraam samee ayib fasallaa rasuulu اllaahi sala اllahu alيyه wasalam nabigu marka waa uu tukaday wuxuu tukaday fi lmasjidi masaajiduu ku tukaday masjidkii dulxulayfe ku yaalay ayuu ku tukaday sal اllahu alيه wasalam waxa uu tukaday salaaddii duhur buu tukaday oo casarkii ayuu yimid casarkii iyo maqribkii iyo ceshihii iyo subxii iyo duhurkii uma rakiba wuxuu fuulay nebigu sal اllahu alay wasalam naaqatahu alqaswa hashii la ohan jiray qaswa ayuu fuulay qaswa hashii la ohan jiray ayuu fuulay magacyo kalena waa u sheegeen culimmadu yani qaswa iyo magacyo kalena waa u sheegeen qaar waxay leeyihin mayo dhowr neef oo kala duwan bay ahaayeen oo nebigu geela markaas uu gaadiid ka dhigan jiray waa kala duwanaayeen qaarna waxay leeyihiin maya waa hal laakiin dhowr magac bay lahayd cadbaa iyo qaswaa iyo magacyo kale yani dhowr magacba oo kala duwan bay lahayd ayib kii la yihahdo culimmadu way sheegeen labaduba marka fasallaa rasuulu llaahi sal allau alay waslam nebigu waa ku tukaday fi lmasjidi masjidka dulxulayf ku tukaday uma rakiba alqaswa salaadii duhur buu tukaday uma rakiba alqaswa hashiisii qaswo la odhan jiray ayuu fuuray nabigu sal اllahu alيه wasalam ayb xataa ida stawad bihi marka ay la istaagtay naaqatuhu hashiisii cala albaydaa albaydaa waxaa weeyaan kulu mafaaza laa shaya fiiha wاlmuraadu huna aلsharaf aladi amaama dilxulayfa waa meesha taagga ah yani oo ku taalla dilxulayfa hadda loo jeedaa meel kastoo bannaan ah waxba aysan ku oolin baa baydale bannaan ayaa baydada la yidhaahdaa marka hashiba waxay la istaagtay meesha albayda banaankii bay la istaagtay hadda waaa loo jeedaa dulxulayfe meel taagah oo horteeda ku taala halkaasuu nebigu markaa istaagay jaabir wuxuu yidhi nadartu ilaa maddi basarii yani araggaygu inta uu fidsan yahay baan markaasi eegay bayna yadayhi nebiga hortiisa min raakibin wamaashin wacan yamiinihi milu dalik wacan yasaarihi milu dalik dhan kasta dhinac kastaa nebiga ka eegay sal allahu alay wasalam horay iyo gadaal iyo midig iyo bidix eh, waxaan ka eega xaggiisa hore iyo markaasi dhanka midig dhanka bidix dad fara badan oo aad u fara badan ayaa markaasi meeshii jooga oo nebiga markaasi la socda qaarkood yacni waxaa lagu qiyaasay ilaa toban kun inay ahaayeen cashata aalaaf qaar ka sii badiyeyna waa jiraan oo markaasi talo fara badan sheegay almuhim dad fara badan bay ahaayeen dad aad u fara badan ayay ahaayeen ayb xata ida stawat bihi naaqatuhu cala lbaydaa nadartu ilaa madi basarii bayna yaday hodsaan eegay min raakibin wamaashi dadkii qaar waa waxbay saaran yihiin wamaashin kuwa lugaynay an yamiinin waa eegay milu ali saasoo kale an yasaari milu ali saasoo kale waan wa khalfihi milu dalik horay iyo gadaal midig iyo bidix dad fara badan baa markaas soconaya warasuulu llaahi sala allahu aleh wasalam rasuulku ilaahayna bayna ahurina dhexdeenna ayuu markaa ku sugan yahay dhexdeennu ku sugan yahay wa calayhi yanzilu qur'aan ayib nabigu markaasi yani waxaa ku soo degaya qur'aankii ayib qur'ankii baa ku soo degaya marka yani waxaa jirta maalan oo hadda sheekhu usan inoo sheegin yani miiqaadka mawaaqiidda yani zamani iyo waxay u qaybsamayaan makaani zamaanigu makaanigu waa kuwa hadda aan sheegnay oo shanta hadda aan sheegnay weeye zamaanigu ama waktiga yani la xiranayo yani waa awqaad yani mucayan ah bisha haddaan ku jirno shawaal iyo bisha dulqacda iyo tobanka hore oo dulxija waxaa loo yaqaanaa almawaaqiid yani azamaniya loo yaqaanaa marka mawaaqiid waa labadaas mawaaqiid makaaniya iyo almawaaqiid zamaaniya mawaaqiidda makaaniga ah waa shantii aan sheegnay weeye almawaaqiid azamaaniyana yani waxaa weeyaan waxaa weeye waa yani waa zamankaas weeye labadaa bilood qayb ku daray oo culimmada odhanaya waa saddexda biloodoo shawaal iyo dulqacda iyo dulxija saddexduba markaasi odhanayana yani way jiraan ayib marka yani qofka xilliga uu xiranayo xajku wakhtigaas waa inuu yahay waxaa kaloo jira yani qofka xajka xiranaya yani kayfiyaad baa jira ama noocyo xajka loo xirto saddex nooc ayuu qof marka u xajin karaa tamatu waxa la yidhaahdo tamatu iyo qiraan iyo ifraad saddexdaa mid ka mida ayuu qofka xaajiga xajka u xiran karaa mutamatuc waxa weeyaan qofkii marka hore inuu cumro xirto oo miiqaadka markaasi yacni miiqaadka markuu sii marayo inuu cumro xirto halkaasuu marka wuxuu samaynaya qofkii markuu miiqaadka tago hadduu markaasi qof yani uu yahay dhulka maraya miiqaadka markuu joogo ayuu markaasi dharkii hore iska bixinayaa labadii go oo caddaabuu xihanayaa yani wuu mayranaya wasnadiifinaya labadii go oo caddaaba markaa xidhanaya ayb markaa kadibuu markaas yani xiranaya cumradii saasuu ku tegaya oo markaasi ku qabanaya maka oo ku aadaya agga maka haddii markaasi uu yahay yani qof asagu markaa jawiga yani daa'iro ku safraya ama ku safraya baakhira markab yani asagu waxaa usii bannaan marka uu ka tegayo gurigiisa oo markaa daa'irada uu sii raacayo meesha uu kasii raacaya daa'irada inuu kasii markaasi kasii labisto intuu sii mayrto oo sii diyaariyo inuu sii xirto dharkiisa maxaa yeelay daa'iradu yani masaafo yar bay meeshii ku maraysaa masaafo yar waana taqdiir waa la qadarayaa meeshii markaa in lagu aadan yahay uu ahaa yani makaankii laga xihanayay wax loo jeedo markaasi oo isha lagu hayaa maahan laakiin waa taqdiir waa la qadarayaa inay markaa meeshaas ay tahay meeshii ku aadanayd yani meeshii laga xihanayay marka waxaa sii fiican qofka hadduu awoodi karo inuu markaasi sii diyaar garoobo wixiisa sii xirto oo markaasi markuu daa'irada sii raacayo labadii go soo irto sii diyaargaroobo labisto oo markaasi sii mayrto inuu markaa labadiisi go soo irto marka uu gaaro meeshii yani makaankii zamaaniga markuu gaaro yani miiqaadkii ayuu markaa xiranaya labayk allahuma cumra ohanaya marka ayib kadib yani qofkii wuxuu la imaanaya cumradii markuu tago maka oo markaasi meeshii uu ku degi lahaa wixiis alaabtiisi dhigto yani markaasuu marka wuxuu la imaanayaa acmaashii cumrada acmaasha cumraduna yani markaa waxaa weeyaan qofkii inuu la yimaado alطawaaf iyo alsacyu iyo alxalqu intaasa qofkii laga doonaya inta ka horaysa yani qofkii waa inuu iska ilaaliyaa yani waxyaalihii markaa loo diiday marka uu tago yani xaramka yani awaaf buu samaynayaa kadibna yani wuxuu samaynayaa sacyi bayna asafa walmarwa kadibna madaxuu xiiranayaa ama waa gaabsanayaa saddexdaa yani markuu sameeyo waa xalaaloobay qofkii labiskiisa caadigu iska xiranaya qofkii dharkiisa caadiga ahaa ayuu iska xiranayaa ilaa laga gaaraya maalinta sideedaad yani qofkaa saasu iska ahaanaya dharkiisa caadigaa ah ayuu iska xidhanayaa wax kasta xalaal bay unoqonayaan wax xaaraamka ama uu jiro marka kaasoo kale waxaa loo yaqaanaa tamatu baa loo yaqaanaa tamatu ayaa loo yaqaanaa marka kayfiyaadka loo xirto hadda sida u badan loo xirto waxaa u badan tamatucaasa u badan tamatucaas ayaa u badan qofkii markaasi inuu cumro marka hore sii xirto kadibna acmaasha cumrada uu la yimaado kadibna uu sugo yani inta laga gaarayo yowmu tarwiya maalinta sideedaad oo markaasi yani maalinta sideedaad oo bisha dilxija inta laga gaarayo sideedaad markii la gaaro ayuu markaa xajkii si cusub markaasi gurigiisa isagoo jooga ayuu diyaar oo mayranaya oo isnadiifinaya markaas haddana wuxuu xihanayaa labadii go' buu haddana xihanayaa ama labadiisii hore ama labo kale ayuu markaa xihanayaa gurigiisa uu ka soo baxayo meeshii uu deganaa ayuu ka xihanayaa markaasi yani xajkiibuu ka xihanaya halkaas kadib wuxuu aadayaa mina minuu tegayaa waa maalinta sideedaad yowma tarwiya la yidhaahdaa sideedaad yani maalinta sideedaad halkaasuu joogayaa habeenka sagaalaadna meeshaasuu baryayaa subaxa yani sagaalaad ayuu markaa qofkii wuxuu aadayaa carafa carafa ayuu tegayaa markaas marka sida fiican waxaa weeyaan bacda zawaal in markaasi uu tago halkaasuu joogayaa duurkii iyo casarkii baa la israacinayaa jamca taqdiim yani waa la israacinaya yani waa la tukanayaa duhurkii kadibna markii la tukado laba ragcadood jamcan wa qasran laba ragcadood baa la tukanaya duhurkii kadibna waxaa la tukanayaa oo ku xiga yani casarkii jamci baa la samaynayaa intaa waxay ka dambeeya qofku wuxuu u tafaruqayaa inuu markaasi cibaado ilaah inuu baryo maxaa yeelay maalintaasi waa maalin yani aad u weyn yani oo markaasi ducada la aqbalo ilaahay wuxuu ugu faanayaa malaa'igta eega buu odhanaya kuwaas maxay doonayaan hadda eega dadkaa faraha badan halkaa yani wada fadhiyo oo qof kasta ilahay u baryayo marka waa maalin aada u weyn yani maalinta yowmu carafa waa maalinta markaas dadka aan xajka aysan dadka yani xajka aan joogin ayagu ay soomayaan oo aan soo marnay yacni inay mashruuc tahay in la soomo oo weliba ajar lagu helayo sanadkii tegey iyo sanadkii soo socday yani qofka loogu dembi dhaafayo dembiga wixii ka dhacay oo sakiira ah loogu dhaafayo yani dadka xujaajtuna ayagu markaa waxay joogaan carafay joogaan maalintaas halkaasaa la joogayaa yani ilaa markaa qoraxdu ay ka dhacayso qoraxdu markay dhacdo kadib lagu tukan mayo carafah waa la soo tegayaa waxaa la soo aadayaa musdelifa musdelifa ayaa la imaanayaa musdelifa marka habeenkaasi maqribkii iyo ceshihii maqribkii dib baa loo dhigayaa ceshaha iyo maqribka ayaa la israacinayaa yani jamcu taakhiir yani maqhribkaa la tukanayaa xilliga cishaha maqhribkii dib baa loo dhigay xilliga cishaha marka la gaaro ayaa waxaa la tukanayaa maqhribkii kadibna cishihii baa la raacinayaa ayib habeenkaa marka yani waxaa la joogayaa musdelifa subaxii waagu markuu baryo kadib ayaa markaasi waxaa la aadayaa acmaasha ugu badan maalintaasa la qabanaya yowm alxaji alabar waa maalinta halka dadku ay ciidayaan dadka aan joogin xajka maalintay ciidayaan wey maalintaas marka dadki waxay samaynayaan yani jamrada jamratulcaqaba ayay tuuranayaan toddoba dhagax ku tuurayaan kadibna yani markaasi hadigii bay gowracayaan yani awaafkii bay sameeyaan awaaf ifaada la ohan jiray kadibna madaxay xiiranayaan waa xalaaloobeen marka qofkii xalaal buu markaas noqda maalintii sideedaad laga soo bilaabo ilaa maalin tobnaad intaa markuu sameeyo qofkii markaasi waa xalaaloobay dharkiisa caadiguu qof markaa xihan karaa dib ugu soo noqonaya labiskiisii caadiga ahaa oo uu kala yimid wadankiisii ayuu iska xihanayaa labada gona waa iska bixinaya kadib marka waxaa lagu soo noqonayaa yani mina lagu soo noqonaya ayaamu tashriiqa yani habeenka koy tobnaad iyo layo tobnaad iyo saddexiy tobnaad waxaa la joogayaa marka yani waxaa la joogayaa minaa la joogayaa waa annaga soo marray ayaamu tashriiq maalma hilba waradka yani waxaa la joogayaa minaa la joogayaa intaa markay dhammaato qofkii markaasi markuu baxayo oo diyaargaroobayo uu qabanayo yani beledkiisii ayuu markaa wuxuu la imaanaya awaaf ulwadaaca buu la imaanayaa yani beledki yani wuxuu sagootinaya beydkii buu sagootinayaa beydkii ayuu sogootinayaa marka acmaasha xajku iyo cumradu saasay noqonayaan yani si duuduub ah taasay noqonayaan marka xadiidka hadda sheekhu inoo soo aroorinayo yani wuxuu inoo tilmaamayaa yani acmaashaas yani inteeda waaweyn ayuu markaa inoo tilmaamayaa laga soo bilaabo nebigu markuu ka soo baxay sal allahu alay wasalam magaaladii madiina ka soo baxay oo uu yimid dulxulayfa yani markaas wixii ka xasilay dulxulayfa oo acmaashu nabigu markaa uu qabtay iyo wixii la kulmay waxaa markaa ka mid ahaa gabadhan oo asmaa bintu cumaysa inay markaa umushay halkaa marka waxa laga qaadanaya gabadhii yani markaasi haddii dhiig uu ku dhaco ama dhiig dhalmo ha noqdo ama dhiig ha noqdo markaasi xayd ha noqdee inuusan markaa u diidayn raamkii ixraamkii inuusan u diidayn oo gabadha yani markaasi hadduu dhiiggu ku dhaco yani iyadoo dhiiggila waxa un loo diidayaa beytka inay tawaaftaa loo diidayaa yani nebigu wuxuu ku yidhi sal allahu alay waslam caaisha waxaad samaysaa waxa uu samaynaya xaajigu samee hayra an laa bilbeyt laakiin beytkaa tawaafin taas looma ogola lakiin waxyaalihii kale yani gabadhi markaa way samaynaysaa ifcalii maa yafcal xaaj hayra an tatuufi bilbeyti xataa tahurii yani samee waxa uu samaynayo qofka xaajiga ah laakiin beytka ha awaafin ilaa marka aad aahir ka noqonaysid ilaa daahir aad ka noqonaysid marka yani shardi maahan oo looma shardinayo gabadhii inay markaasi dhiiggii dhalmada iyo dhiigga xaydka inay markaasi daahir ka tahay ixraamkii looma shardinayo wain kaanad xaaid ama nufasa ha noqotee yani markaas way xihan kartaa xajkii waxaa marka yani sheekhu markaasi inoo yani inoo sheegay xadiidkii shuruuddii wuxuu inooga sheegay sheekhu yani istaacadii buu inooga sheegay istaacadu waa shardi ka mid a shuruudda waxaa ka mida loo shardinayo waxaa ka mida alislaam shuruudda waxaa ka mida alislaam oo markaasi qof muslim aan ahayn markaasi xajki kama asaxayo alla wuxuu yidhi ya ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najas falaa yaqrabu almasjid alxaraam marka islaamnimo waa shardi gaal kama asaxaya xajkii waxaa ka mid a ah, shuruudda loo sharinayo buluuq baa ka mid ah qofku hadduusan baaliq ahayn markaa qofka xajka waa ka asaxaya laakiin markuu baaliq noqdo yani waa laga doonayaa ilmo yar haddii la xajisiiyo xajku waa ka asaxaya oo markaas waxaa tusinaya yani nabiga xadiis ibn cabaas rafacat imra'atun sabiyan laha gabar baa inan yaray wadatay ayaa intay sare u qaaday waxay tidhi faqaalat yaa rasuul allah alihada xajun kani xaj ma leeyahay bay ku tidhi qaala nacam walaka ajrun nabigu wuxuu yidhi sal allau alay wasalam haah adna ajar baad ku leedahay walaka ajrun marka eh, laakiin markuu weynaado xajtu islaamka ma dhicin waa laga doonayaa kaasna waa ka ansaxaya waxaa kaloo ka mid a ah shuruudda loo shardinayo sheekhu isaacu inoo sheegay alislaamu yani wاlbuluuqu waxaa kaloo shuruudda ka mid ah alcaqlu qofku inuu caqli leh yani majnuunkii yani kuma waajibayo maxaa yeele rufica alqalamu can alaaثa saddex waa laga kor yeelay markaasi in wax laga qoro kow almajnuunu xataa yafiiqa wاlnaa'im xataa yastayqada wاsabiya xataa yabluq saddexdaaba midna wax lagama qorayo hadduu xajiyana kama asaxayo oo cibaadadu waxay u baahan tahay waxay ku asaxdaa cibaadadu waxay ku asaxaysaa yani oo markaasi qofka mukalaf uu ku noqonaya alcaql wاlbuluq shardiga shanaad wuxuu noqonayaa xuriya waa inuu xor yahay xor waa inuu yahay halka waxaa ku baxaya yani kii addoonka ahaa xajkii waajib kuma ahan haddii marka xajka uu la yimaado xajku waa ka asaxaya laakiin kama gudin kama gudaya xaju islaamkii oo marka uu xor noqdo waxaa waajib ku ah xajkii inuu la yimaado markuu markaasi yani uu xor noqdo waxaa laasim ku noqonaya inuu la yimaado xaajatulislaamkii ayaa waajib ku ah halkaa marka waxaa inooga soo xasilaya yani shuruudda xajku inay markaa han noqonayso han inay noqonayso hari loo harinayo wujuubka iyo sixada labaduba shuruud loo harinayo wujuubka iyo sixada oo maxay yihiin waa islaamnimada iyo caqliga hadduusan qofku muslim ahayn ama caqli uusan lahayn kuma waajibin kana asixi mayo labadu waa sharulwujuub waa sharu sixa weeye ayib iyo shuruud yani markaa loo shardinayo in xajulislaamkii kama gudayo laakiin waa ka asaxaya waa markaasi albuluuq wاlxuriya weeye iyo shardi markaa sharulwujuub ah oo wuxuu noqonaya isagu istiaacaduu noqonaya axaadiis baa ku soo aroortay bacd axaadiis waxay tilmaamayaan yani inuu yahay isdaacadu inay tahay yani azaad waraaxila bacdu aahaar baa ku soo aroortay oo ku fasirtay in azaad waraaxil ay tahay laakiin axaadiista ma asixin axaadiistaasi ma asixin waxaa kaloo u baahan in la baraarujiyo yani yani xajka xilligii la waajibiyey yani waktigii la waajibiyey Eh, insha alla yani waan akrin doonaa yani inta badan sheikhu inoo sheegaya xajku waa un xadiikaas waxaa ugu badan xadiidka yani imaam xadiidkan imaam muslim uu soo arooriyey oo markaasi eh, jaabir uu warinayo ayaa ugu badan inta hadda aan kor ka sheegnay ayuu koobsanayaa inta uu koobsanayo waa inta hadda aan kor ka sheegnay inta ugu muhiimsan marka yani waynu laqbayn doonaa un insha allah oo markaasi yani alfaadiisa ayaan markaa fasiri doonaa yani xilliga yani la waajibiyey yani xajka culimadu waxay leeyihiin yani xajku waxaa la waajibiyey sanadkii sagaalaad sanadkii sagaalaad baa la waajibiyey ayib nebiguna sal اllahu alيه wasalam wuxuu amray abaabakar inuu markaa sanadkaas soo xajiyo gaaladiina beytka markaasi laga dahiro gaaladii joogtay yani markaasi in loo sheego inaysan dib u soo xajinin oo la ogeysiiyo maxaa yeelay iyagoo qaaqaawan bay xajin jireen iyagoo qaaqaawan ayay xajin jireen marka in la ogeysiiyo loo sheego inaan dib dambe loogu ogolayn yacni qof qaawan iyo mushrik toona in la ogeysiiyo ayuu markaasi ayuu u sheegay abubakr radi allahu canhu saasaa loo sheegay sanadkii tobnaadna nebi moxamed sal allahu alay wasalam yacni waa soo xajiyey aqwaal sidaa khilaafsan markaasi way jirtaa aqwaal sidaa khilaafsan way jirtaa ayib marka yani nebigu sal alla alay slam sanadka tobnaad ayuu soo xajiyey yani muslimiintuna markaasi sanadkaasi wuu sogootiyey oo waxaa loogu bixiyey xajat ulwadaac muslimiintii baa la sogootiyey muslimiintii nebigu waa sogootiyey oo wuxuu yidhi waxaa laga yaabaa inaana dib dambe u kulmin baa laga yaabaa marka yani sheekha inoo keeni doona khudbo dheer ayuu nebigu markaa u jeediyey axkaam fara badanna uu kaga warramay yani nebigu sal allahu alيh wasalam halkaa inoo jooga insha allah darsiga dambe insha allah waan la doonaa xadiidka ilaa huna wallahu aclam